bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin ثuma الصlaaةu wasalaamu calى rasuuli اllahi اlamin wعalى aalihi waصaxaabatihi ajmaciin majliskan waa majliskii shanaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tacliim اlmutacalim lizarnuuji caleyh raxmat اllah habeenkana waa habeen arbaca ay soo gelaysa labada bish shacbaan kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam eh, cashirkaagu wuxuu ka bilaaban doonaa insha allahu tacaala waqiila falaa tacjal biamrika wastadimhu famaa sallaa casaaka ka mustadiimin laakiin waxaan dib ugu yarlaabanaynaa insha allahu tacaala cashirka xalay la soo maray labada beydo u horreysay ayaan insha allahu tacaala hal mar isdul saaraynaa codsi yimid awgii wuxuu yidhi waqiila waxaa la yidhi bijiddin laa bijaddin kullu majdin fahal jaddun bilaa jiddin bimujdin fakam cabdin yaquumu maqaama xurin wa kam xurin yaquumu maqaama cabdin bijiddin dadaal laa bijaddin awow amaba abtir amaba sharaf qof uu ku jooga kullu majdin laa bijaddin cafwan bijiddin dadaal laa bijaddin awow iyo aysin iyo abtir ma ahaanin kullu majdin sharaf la arka yacnii macnaha waxaa weeyaan qofka wuxuu wax ku noqda iyo majdi iyo sharaf uu ku gaaro reer bani fulaan ayaa ahaa ama bani fulan ayaan ku joogay ma ahane dadaal ayuu qofka sharaf ku gaaraa weeyaan bijiddin dadaal ayuu kullu majdin sharaf la arka dadaal ayuu ku imaanaa weeyaan bijiddin dadaal ayuu ku imaanaa kullu majdin sharaf la arka laa bijaddin awow iyo aysin iyo abtir kuma imaada weeyaan fahal jaddun sharaf amaba awow afwan fa jaddun Eh, awow iyo aysin iyo abtir oo bilaa jiddin dadaal la'aan ah bimujdin mid waxtarimiya wax miyay taraysaa jawaabtu waxaa weeyaan laa yujdi wax waxtara ma ah weeyaan fa kam cabdin addoon badana oo yaquumu istaaga maqaama xurin qof xur boosku istaaga la istaaga badana cilmiga iyo dadaalka uu ku gaaray weeyaan wa kam xurin qof xura badana oo yaquumu istaaga maqaama cabdin qof addoon booskii istaago dadaal xumi iyo kaslaan iyo wahsi u gaarsiiyey marka majliskan usoo laabana hanaad falaa tacjal waqiila waxaa la yidhi ayuu yidhi waxaan kusoo jirnay fasalka aljiddu wاlmuwaadaba wاlhima jiddi dadaalka iyo joogtaynta cilmiga barashadiisa la joogteeya iyo hanka sare ee qofka meel sare inuu mxuu ah hankiisa jooga intaas ayaan kusoo jirnay fasalka waxaan marayna waqiila waxaa la yidhi waa tix gabay ah oo hal bayd falaa tacjal bimrika wastadimhu falaa tacjal biamrika wastadimhu famaa sallaa casaaka ka mustadiimin falaa tacjal ha degdegin aalibcilmiyow biamrika amarkaaga ha la degdegin oo ha ka degdegin wastadimhu joogtaysa oo amarkaaga iyo xaaladaada iyo waxbarashada ku joogtowdo oo arrin joogtaha kuu noqoto weeyaan falaa tacjal ha degdegin biamrika amarkaada ha degdegin oona hala degdegin wastadimhu joogtaysa maxaa yeelay famaa sallaa muusan dubin fama sallaa muusan dubin casaaka ushaada ka mustadiimin ka rajulin qof oo yuriidu laka alistidaama ama yuriidu laha alistidaama ka mustadiimin qof inuu joogta ahaan ay u joogta qof doonaa mayn qof kale ushaada ma guba weyaan macnaha muxuu yahay qaybtan dambe usha caadiga ah dadka kolleyba waa yaqaanaan qaarkood usha caadiga ah mararka qaar way qalloocanaysaa ol qalloocan baad soo goosanaysaa inay ku toosaa doonaysaa marka dabbaa la gelin waa laudubi markii la duba oo la yaro qandiciyo la kulle ayaa kadibna la toosiyaa marka qofka ushaada aad u dhiibato oo kuu dubi weliba si fiicanna kugu dubi oo qofka kula dooni in ushaada ay kuu daa'im noqoto ul toosan oo wanaagsan oo muddo ku joogta raba ayaa waxa weyaan ku dubi marka macnaheeda waxaa weyaan markii aad wax inaad joogto ay ahaadaan aad doonaysid waad ka shaqaynaysaa ood ku dadaali ood ujoog ood joogtaynaysaa ood waxaa weyaan eh, dul fadhinaysaa ood ku dadaalaysaa si ay kugu joogto saas weyaan falaa tacjal ha degdegin biamrika amarkaada ha ka degdegin oo hala degdegin wastadimhu joogtaysa famaa sallaa muusan kuu dubin casaaka ushaada ka mustadiimin ka rajulin nin oo yuriidu lahaa an taduum ushaada inay daa'im kuu ahaato ay kuu toosnaato oay muddo kuu joogto qof doona qofaan ahayn kuuma dubo ushaada haddii qof kale uu kuu dubana oonan daa'im ka rabinna sida mxuuaha ay ahayd inay mxuu ahaa u kuguma dubo weyaan in laga yaaba waaya yidhi qala abuu xaniifata abuu xaniife eh, wuxuu yii abi yuusuf wuxuu ku yidhi raximahum allahu tacala allahu naxariiste waa saaxib abu xaniifa ninka la abu yuusuf wuxuu ku yidhi kunta waxaad ahayd eh, abu yuusufow balidan damiin ayaad ahayd daciif alxifdi ayaad ahayd io fahmi ku soo saartay oo bannaanka kusoo dhigtay oo caalimkaa dhigtay almuwaadabatu joogtayn aad joogtaynaysay fi darsi darsiga ayaa nin raga ah oo aqoon lah oo caalima ah, oo dadka afarta iskugu fiiqaan ayaa kaa dhigtay weyaan ee nin fahmo badan maadan ahayn hadalka marka waa hadal qiimo badan hadalka abu yusuf oo taqaanaan cilmigiisa iyo meeshuu u gaaray iyo martabada ilaa lala muqaaranay abu xaniifa radia allahu taala raximahum llah raxmatan waasica ninka isaga damiin inuu ahaa iyo abi xaniifa caddaynaa marka qofka hadda fahmiyari ka sheeganayow waxaad ogaataa fahmiyari meesha waxba ma dhibaysee joogtayn iyo dadaalunbaa muxuu ahaa ku horyeela aday ku taalla marka wa iyaaka waxaa iska dhowrta ayuu ku yidhi iwalkasala wahsiga iyo qofka inuu wahsado fa inahu wahsigaas iyo qofka inuu muxuu ahaa cajislow noqdo shu'mun waa baas iyo balaayo weeyaan baas iyo balaayo weeyaan iyo wa aafatun waa aafa cadiimatun aad weliba aad u weyn qaala sheekh abunasr asafaar alansaari ninka ayaa wuxuu yidhi yaa nafsi yaa nafsi laa tarkhii aw laa turkhii cani alcamali fi lbiri wاlcadli wاlixsaani fii mahli yaa nafsi yaa nafsi laa turkhii cani alcamali fi lbiri wاlcadli wاlixsaani fii mahalin yaa nafsi yaa nafsi takriirkaas ama tikraarka la soo celiya nafsida labaad waa litaakiid eh, waxaa weeyaan waxaana lagu bineeyey kasradaas iyo hoosdhiga ayaa lagu bineeyo waxaa weeyaan yaa nafsii ayay ahayd booskii marka waxaa weeyaan kasrada ayaa la dhigay waa munaada mabniya cala alkasr yaa nafsi nafsi naftayey laa turkii ha ka harin oo ha ka dibmarin can ilcamali inaad muxuu ahaa camal la imaado ood waxa weyaan dadaasho fi lbiri samafalka iyo waalcadli cadaaladda iyo walixsaani ixsaanka inaad waxaa weyaan ka shaqaysa nafay ha kadib dhicin weyaan fii mahaalin weliba si rifqi iyo dhimrin ahna ugal weyaan fii mahal ay fii rifqin dhimrin ugal weyaan marka inaad eh, samafal iyo cadaalad iyo ixsaan samayso ha kadib marin nafay oo haka joogsanin oo haka ka istaagin oo ha ka go'in weyaan markaad samaynaysana fii mahalin si rifqi iyo dhimrin iyo joogtayna ha hilmaaman ayuu kala joodaa weyaan cilmigan waa la mid wa kullu dii camalin qof kastoo camal u saaxiiba fi lkhayri oo weliba khayrka ku camalfala muqhtabatun waa la jamtaa amaba kor baa loo eegaa oo nin walba wuxuu dhaa almaad waxaa heshid nin walba wuxuu leeyahay marka kullu camalin dii camalin mid kastoo camal u saaxiiba fi lkhayri khayrka ku camalfala muqhtabatun waa la jamtaa amaba kor baa loo eegaa amaba waa la tamaniya oo nin walba waxaa weeyaan wuxuu dhahaa meeshaa maad gaartid wa fii balaain bala ayuu ku sugan yahay iyo shumin baas ayuu ku sugan yahay kullu dii kasalin qof kasta oo wahsi badan oo markuu hawlu tallaabaqaadaba intuu labada afka intuu kala taago halaalaq ama hambalaalyoodo kadibna iska saxdo ama iska danaysto ninka asaga balaayo iyo baas ayuu mxuu dhammaanteed ayaa madax u saaran weeyaan wa fii balaain bala ayuu ku sugan yahay wa shumin iyo baas kullu dii kasalin qof kasta oo wahsi badan saas weyaan ilan meel ma gaaraya weligiis weligiis hoosunbuu joogaya qaala wuxuu yidhi imaamka zarnuuji caleyh raxmat ullah waqad ittafaqa lii waxaa ii kay aaday fii hada almacnaa macnaha isaga waxaa iskugu kay aagay tixdan soo socoto weyaan oo labada beyd ah. wuxuu yidhi marka tixdan yaa iskala waxaa iskale zarnuuji caleyh raxmat ullah dacii dacii nafsi atakaasula watawaani dacii nafsi atakaasula watawaani وإلا fahbutii fi dilhawaani falamara lilkusaala alxada yuxdaa siwaa nadamin waxirmaani alamaani wuxuu yidhi daci isaga tag nafsii naftaydii atakaasula wahsiga isaga tag iwatawaani dibisudhiga isaga tag weyaan inaad dib aad isu dhigto ood muxuu ahaa aad gadaal u istaagto iskaga tag weyaan wailaa haddii aad ka tegi weyda oo dibisu wadka iyo mxuu wahsiga aad ka oo muxuu ahaa fii dilhawaani aw fii dalhawaani dulligan ama dulligii aad ku jirtay oo jahligaha la noolow oo la qabatin wayaan abadan meel kale ha aadin amaba iska jooji wahsiga amaba dulligan jahliga la mxuu aha noolow oo mxuu aha saaxiib hakula noqoto weyaan hakula noqdo weyaan markaasaa wuxuu yidhi falamara maanan arkin lilkusaala dadka wahsiga badan alxada iyo yuxdaa in la siiyo maan arkin weyaan dadka wahsiga badan dheef adduun iyo dheef aakhara iyo deen muxuu ahaa dheef kale in la siiyo uma arkin weyaan maxaa la siinayaa siwaa nadamin shallayto waxaanan ahayn iyo waxirmaani ilamaani iyo waxyaabaha dilada ay ka qabeen inay gaaraan in laga hoojiyo oynan helin wax kale oo qolyaha la siina maan arkin ayuu leeyahay falamara maan arkin dilku saala qolyaha muxuu ah wahsiga badan alxada dheef yuxda in la siiyo cilmi ha noqdo maal ha noqdo mansab ha noqdo meel ugaar ha noqdo in la siimaan arkin weyaan siwaa naadamin shalayto waxaan ahayn iyo waxirmaanin iyo hoojin laga hoojiye xirmaan alamaani iyo waxyaabahi diilada inay gaaran ay rabeen oo laga hoojiye caalimnimo ayuu rabaa waana kaslaan oo wahsiilaah <laughs> weligiis cagma saaray maal ayuu rabaa wahsiila ha ka yaabin madaxnimo ayuu rabaa wahsiila haba ka yaabin weyaan waqiila waxaa la yidhi laakiin annaga maqsuudkanaga qofka aalibcilmiga inuu iska ilaaliyo muxuu ahaa takaasulkaas ayuu ka digaya imaamka caleyh raxmat ullah wa qiila waxaa la yidhi kam min xayaaءin wakam cajzin wakam nadamin jamin tawalada lilinsaani min kasalin iyaaka can kasalin fi اlbaxثi can shubahin ma qad calimta wma qad shaka min kasalin kam min xayaaءin arxishood iyo wejigabax badana xayaagan weli wejigabax weyan qofka markuu intuu waxaan loo baahnayn gala kadibna uu hoos eego markaa weeyaan kam min xayaaءin xishood iyo wejigabax badana wa kam cajzin cajzi iyo caajisnimo iyo dheefdaro badana wa kam nadamin shallayto badana jamin weliba intaasoo weyn shallayto weyn iyo caajisnimo weyn iyo wejigabax aad u weyn tawallada ka dhashay lilinsaan insaanka uga dhashay min kasani wahsi wahsiga aad wahsanaysa inisaad ka gurataa ood ka qaadataa waxaa weeyaan shallayto iyo cajzi iyo tabardaro iyo wejigabax meeqaad kala gurantaa haddii aad tusaalahaan ballana qof lalahayd waxaad tiri may amaneed baa lagaa sugaayey war maya waa hurdadii haakada kadibna imisaa lagu eedayni meeshii lagugu yeeraayo ood ballanta ayaa waxaa weeyaan qofka raggii tagay ood ilaahay subxana wataala waafajiyey ay waxay ka helayaan waxyaaba qiimo badan oo wanaag badan ama adduun diin waxay noqotaba ay ka helayaan cilmi ay ka heleen maal ay ka heleen waxaa mansib ay ka heleen faa'idaay kala kulmeen wamaa ilaa dalika dad ay soo barteen wax khayr bay kala kulmeen adna waxaad ka doorbiday kasal ma gaari kara waxaane hanugu daalinin haakada haakada marka imisaa marka qof walba is eega marka maanta imisaa shalayto oo annagana haysato ya waad garan kartaan looma baahna way in aad loo fasiro iyaaka adi waxaan kaaga digayaa can kasalin wahsi ayaan kaaga digayaa fi lbaxi weliba barbaaritaan aad barbaarta an shubahin marmarsiyo ama marsiiso aad barbaarta shubahda waxaa weeyaan inaad tidhahdo markaad kaslaan noqoto ood wahsi kugu dhaca kadibna saasaan ahay moogtahay oo intaa liigahay moogtahay oo wax fulaan baasaa dhacay oo yani inaad waxyaaba marmarsiyaa aad raadiso iska ilaali weyaan adoo wax siilo ah haddana marmar si aad sii barbaarta iska ilaali weyaan iyaaka iska jir can kasran iska ilaali fi lbaxi weliba barbaaritaan ay la socota can shubahin marmarsiyo iyo marsiiso weyaan maa qad calimta wixii aad ogsoon tahay iyo wamaa qad shaka ay maa qad shakagta wixi aad shakisaba oo min kasranin wahsi ah mararka qaar marmarsiyaha qaar qaar waxaad ogsoonta weyaan oo taqaana qaarna shakiya kaaga jira marka ma qad calimta waxaad ogsoonta iyo wamaa qad shaka iyo ay maa qad shakagta waxaad shakisay oo minka salin maxaa idin qoran shaka miyaa idin qoran shada miya wixii shaad noqday shaka wixii aad shakisay ee shakagta aad shakisay aw shada wixii shaad noqday oon muxuu waxyaabihii la yaqaano caamka aana noqonin weyaan labadaba dhib lahan oo nin kastana wahsiga marka adiga wahsi amaba aqoon amaba ha aqoonin amaba shaad ha noqdo min shaad uusan noqonin amaba ha noqdo mid aad u barbaaraysa marmarsiyo ah, mid marmarsiyo lahayn ha noqdee sideedaba waxa weyaan iska ilaali wahsi weyaan beydkan daba marka macnihiisa waa muhiimaddu waxay tahay adi iska dhowr inaad wahsi ku dhacdo kasal iska dhowr weyaan weligaa waxaa wey waranteeri iyo taagan soo taagan madaala ima nooga noqo waqad qiila waxaa la yidhi wahsiga min qilati ta'amuli barbaaritaan iyo eegitaan yaraantii weeyaan fii manaaqib alcilmi cilmiga fadaaishiisa qofka barbaaritaan iyo inuu u fiirsado yaraanteed ayaa keenaysa wa fadaaili fadligiisa weyaan qiila waxaa alkasal wahsiga wuxuu ka imaadaa min qilati ta'amuli fiirfiirin qofka inuu fiirfiiriyo yaraanteed fii manaaqib alcilmi cilmiga fadligiisa iyo wafadaailii fadaaisha cilmiga uu leeyahay qofka inuu fiirfiiriyo ood barbaara maadaama ay qofki ay ku yaraato ama marka ay ku yaraato ayaa kadibna waxsi ugu yimaada laakiin marka cilmiga fadligiisa qofka uu eego oo daa'iman madkaxyadu ay ku taagan tahay habay yaraatay waxsi xadhu iska dhigaya weyaan fa yanbaqii waxaa haboon an yutciba inuu qofka eh, daaliyo daalinta dabcan oo tii xali aan ka sheekaynaynay oo qofka inuu naftiisa kow siiyo ma ahan naftiisa inuu kow siiyo maaha inuu nafta yacni dhadhansiiyo daal inuu dhadhansiiyo an yutci fa yanbaqii waxaa haboon an inuu daaliyo qofka nafsahu naftiisa cala taxsiili cilmiga helitaankiisa iyo xasilintiisa iyo waljidi dadaalka iyo walmuwaadabad joogtaynta bitaamuli barbaaritaan iyo eegitaan iyo fiiri uu fiiriyo iyo tadabur uu ku tadaburo fii fadaa'il cilmi cilmiga fadaaishuu leeyahay fa ina alcilma cilmiga yabqaa wuu baaqi noqdaa cilmiga ma dhammaado walmaalu maalkan yafna wuu dhammaada maal malaayiin balaayiin trilyonaat haddii aad gacanta qof laakiin cilmiga qofka ma baaba'ay haddii xitaa qofka u dhintay cilmigiis ma baaba'ay waad garanaysaan in nabigaan u cadeeyey sala allah alay slm fima saxa canhu markii qiyaamo la taga ahlu cilmiga khaasatan ahlu qur-aanka in la dhihi doono iqra warqa waratil kamaa kunta turatilu fi dunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha aw takhtimuha oo kamaa qaala sala allahu alay waslem marka waxaa weeyaan qofka xitaa cilmiga u xambaarsan adduunkan aakhire marka la tago waa la soconaya kama dhammaanay waxaa intaasi dheeri ah qofka markii cilmi uu yeesho cilmiga asaga uu dadka udhexhashiinaya aw cilmun aw cilman warahahu cilmi uu dadka dhexhashiiy weyaan marka cilmigii waa laga sii qaadanaya hadda imaam zarnuuji caleyh raxmat ullahi qarni ama saabic kala baxood ayuu dhintay ayaan leenahay qarni saabic kaba soo qaad ayuu dhintay nin qarni saabic dhinta hadda waxaa laga joogaa taqriiban wax siddeed boqoloo sana ku dhow ayaa cilmigiisa u socdaa ma go sana mar hor ayuu dhintay xataa waxaa la garan magaciisu kaamila iyo qabiiladiisa iyo muxuua ah raggii ardaydiisii iyo ayaan la aqoonin maca dalika cilmigiisuna saan u socdaa weyaan marka cilmiga wax sahlan maahan nabigana sal allah alay slm waa tii xadiidka imam muslim iyo hayruhu ay soo saareen uu dhihi jiray sala allahu aley wasalam idaa maata binu aadam inqataca camalu ila min alaa bini aadam markuu dhinto camalkiisa wuu go-a ilaa intaan saddex ka ahayn waxaa ka mid ahaa oo cilmun yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaaca marka saas ayuu nabigeena cadey sal ala sl marka cilmiga ma dhammaada laakiin maalka wuu dhammaadaa dalika amiir muminiin kama qaala siduu yidhi amiir muminiin cali bn abi aalibin karama allah wajh waa idiin qoran soomahan radia allahu tacala karama allah wajh waabkeeda meelaan soo saarnay waad garanaysaan wuxuu yidhi radina qismat aljabaari fiina lanaa cilmun walilacdaai maalun faina almaala yafna can qariibin waina alcilma yabqa laa yazaalu aw laa yazuulu radina qismat aljabaari fiina lanaa cilmun walilacdaai maalun faina almaala yafna can qariibin waina alcilma yabqa laa yazaalu wuxuu leeyahay radina waxaan ku raali noqonnay qismat aljabaari allihii jabbaarka ahaa oo adunka dhan sanka ka duray oo sanka haayo jala jalaaluhu caduma sulaanuhu fiina annaga wuxuu noo aan ku raalli noqono weyaan radina waxaan ku raalli noqonay qismat aljabaari allihii jabbaarka ahaa qaybintiisa ayaan ku raalli noqonay fiina annaga uu noo qeybiyey lanaa annaga ayuu noo sugnaaday cilmun annaga ayaan leenahy cilmu alkitaab wasunna qur-aanka iyo xadiista nabigana sal ayaan xambaarsana weyaan walilacdaai mxuuha kuwa cadowga annaga oo gaalada ahna waxay leeyihiin maalun maal ayay leeyihin weyaan ayaga maal ayaa gacanta ugu jira annagana rabbi subxana watacala wuxuu na siiyey cilmi ayuu na siiyey fa ina almaala maalka yafnaa wuu dhammaadaa can qariibin mar dhow buu iska dhammaanay maalka fircawn aw maalkiisi qaaruun aw maalkiisi aw madaxtooyadoodi wixii aw way dhammaanayaan wa ina alcilma cilmigana yabqa wuu baaqi noqona walaa yazaalu mana zuulaayo waad u jeedaan idinkama qarsoon nin walban wuu arkaa weyaan waa wax muuqda waalcilmu annaafic cilmiga naafica yaxsulu bihi waxaa ku xasila oo lagu helaa xusna dikri magac wanaagii oo qofka gadaal in laga sheeg sheego la yihahda bukhaari raximah اllah imaam الnawowi imaam shaafici imaam abu xaniifa imaam wahaakada in la sheeg sheego waa kada saas weeyaan laakiin hebel ayaa taajir ahaa raggii la waktiga ahaa aw culimadan hadda ad aan sheeg wada sheegay inoo naqaano raggii tujaarta oo la waktiga ahaa hal od ka taqaanaan miyaa jir yaa culimaal hal sheega yaa imaam bukhaari ragga la waktiga ahaa oo tujaarta ahaa oo laga yaaba inay mxuu ahaa dahabkii fidada guryahooda ay ka buuxeen aawi yaa yaqaano qof ka a ah. haba ka yaabin imaam shaafici ragga la waqtigaha cid taqaano ma lahan in la barbaaron bay noqonaysa haddii la barbaaran xataa helitaankooda naadiru noqonaya baynamaa ahlucilmiga siyar aclaami nubala alimaam adahabi kitaabkaas aad aragteen markii aad gasha waa bad yacni raggaas markaad gasho culimmadaa markaad dhex gasho yacni subxana allah waad ka dhex nairobi iyo qarnigan aan ku sugannahay iyo kun waad ka tegaysaao waxaad aadaysaa meel la yaab la runtii iyo dad nooc kalaad dhexgelaysaa lidalika alabat cilmiga waxaa aad muhiima kutuba siyar aad u akhriyo kutuba siyar adduunka wax lamida in la helo waa naadir bacd alqur'an wa bacd sunna wax la yaab la waa raggaas say diintan ugu dadaaleen alabat cilmiga waliba khaasatan dadka alabat cilmiga kitaabka siyar aclaam nubala ha la akhriyo gurigaadaa iska yeelo oo agtaadaa iska yeelo markii aad muxuu ahaa habeenkii aad intaadan saaxanin toddobaatanko safxa iyo toban iyo shanto safxa soddonkoo safxa wix ilahay uu kaaga siro saaisha u mari weyaan wax badan baad ka faa'idaysaa ood la yaabaysa nacam ummaddan marka eh, himada iyo hanka gaaban waad ka dhex bixiyo waxaad la noonaysaa ummad hami dheer lahaa marka aadna meeshiiaad tooganaysaa haddii aadan gaarin waad ku dhawaanaysaa ama meel fiican baad gaaraysaa weyaan nacam wayabqa wayabqa dalika eh, kaawuu baaqi noqona weyaan eh, dikrigaas bacda wafaati wafaati qof markuu dhinta kadib fa ina xayaatahu fainahu cilmiga xayaatu waa nolol abadiyatun ee daa'ima oo abada weyaan weligeed jirayso anshadana wuxuu noo taay aheikhu noo taxay asheikhu alajal dahir diin mufti aima alxasan ibn cali almacruuf bilmirkinaani shicran buu noo taxay weyaan shuyuukhdiisa ayaa waxaa weyan uu ka mid ninkan mirkinaanigan wuxuu leeyahay aljaahiluuna famawta qabla mawtihimu aljaahiluuna famawta qabla mowtihim wاlcaalimuuna wain matuu faaxyaaun aljaahiluuna kuwa juhaasha ah famawta kuwa dhinta weyaan qabla mowtihim intaana dhimanin ka hore ay dhinteenba sidoodaba waa dad iska meyda wuu socda qofka jaahilka ah laakiin waa meyd socda weyaan waalcaalimuuna dadka caalimiinta ahna oo cilmiga alla xambaarsanna wain maatuu haba dhinteenee faaxyaan way nool yihiin weyaan daliil may u baahan tahay waa kitaabkana u daliila kanaan hayno sheekhan bal arka wuu noolyi ay mxuu amwaad ah yihiin weyaan waanshadana wuxuu noo tahay shekh islam burhaan diin wuxuu noo tahay saaxibu kitaab hidaaya weyaane wa fi ljahli qabla almowti mowtun liahlihi faajsaamuhum qabla alqubuuri quburu wain imra'an lam yaxya bicilmi meyitun walaysa lahu xiina nushuuri nushuuru wuxuu leey wa fi ljahli jaahilnimada ayuu ku sugnaaday qabla almowti geeri ka hore mowtun geeri liahlihi wa fi ljahli jaahilnimada gudaheeda ayuu ku sugnaaday ama u ahaaday mowtun geeri liahlihi ahluljahliga ayay ugu sugnaatay weyaan qabla almowti geeridii caadiga ahayd oo dhimashada ahayd ka hore ayaga oo nool ayaa waxaweya jaahilnimadaas ayaa meyd ka dhigtay qofki isagoo nool ayuuna jaahiliya weyaan fa ajsaamuhum jiraryaalkooda iyo jirkooda qabla alqubuuri qubuurta ka horena qubuurun waa qubuur ilan waxaa weya jahli ayaa ka buuxa oo marka waa qubuur qubuur weyaan wain imra'an qof lam yaxya hadduusan ku noolaanin meyitun waa meyd weyaan meyd weeyaan walaysa uma sugaan isaga qabla nushuuri soo saaritaanka aakhire ka hore nushuuran soo saaritaan muxua la soo saara malaha noolal kaama laha maalintan ummadda la soo saari doono oo inta la dhawaaq kadibna ay kulli ay soo wada istaagi doonaan ka hore noolal lagama rajaynayo weyaan waa meyd un yahay oo adduunkan meyd u yahay ayuu ku dhimanayaa meyd kale weeyaan marka soo bixitinta ugu horraysa waa nushuurka maalinta ummadda la soosaaro baa nolol ugu horreysa ayuu kala jeeda marka gabayadan iyo tixdan aad arkaysaan waa himegelin iyo qofka himadiisi iyo ayaa lagu soromarinaya waxaa la rabaa qofka inuu noqdo qof jahligaas iyo waxa lacayna iyo qaabdarida iyo qubuurtaas iyo dhibkaas iyo waxaas intuu ka dhexbaxa ka dhex siibto kadibna caalim u noqdo ayaa laga rabaa way muhiimada taas weeyaan ee dad in la cayo ma macnaheeda wa qaala ayruhu hayruhu isaga midaan ahayn saaxib alhidaaya midaan ahayn sheekh ilislam burhanudiin midaan ahayn ayaa wuxuu yidhi akhulcilmi xayun khaalidun bacda mowtihi wawsaalu taxta turaabi ramiimu waduljahli meyitu wahuwa yamshi cala thara yudanu min alaxyaai wahuwa cadiimu wuxuu leeyahy ahlulcilmi qofka saaxiban cilmiga ah oo cilmiga xambaarsan xayun waa mid nool khaalidun weliba muxuu ahaa la waariyey oo waari bacda mowtihi geeridii kadib wa awsaaluhu jirkiisa iyo xibnihiisana taxta turaabi carada hoosteeda ciidda hoosteeda ramiimun ay tahay mid ku baaliyowday oo ku burburtay ay ta weyaan ku baabaday ramiilka ya waxaa weyaan saas weyaan wax baaba'ay weyaan man yuxyi cidaama wa hiya ramiim qul yuxyiha aladii ansha'aha awala mara waa tii rabbi ulahi subxaana wa tacala uu yidhi rabbigan subxana wa tacaala ahlcilmi qofka cilmigu saaxiibka xayun mid nol weyaan khaalidun weliba la waariyey bacda mowti geedihii kadib wawsaaluhu xibnihiisana taxta turaabi ciidda hoosteeda ramiimun mid ku baaliyowday oo ku baabaday weyaan waduljahli qofka saaxibuljahliga ahna meyitun waa mid meyd ah oo dhintay wa huwa walaal huwan yamshi uu ku soconi alafara turaabta iyo ciidda dusheeda ayuu socdaa waana meyd yudanu waxaa loo maleeyaa meel axyaaya kuwa nool ayaa loo maleeyaa wa huwa isagana cadiimin waa mid maqan oon la haynin weyaan mid lunsan oon gacan lagu haynin weyaanoo dadkan waxay u arkayaan qof nool inuu yahay inta kulli waxaa weyaan qofka inuu jahligaas iyo waxaas cadiimkaas uu ka cararo ayaa lagu boorinaya oo culimada intaas waa bal arka zarnuuji iyo imaam cali um, sayidina cali radi alla arda iyo ninka la yihahda uh, burhaandiin iyo kuwo kale iyo kuwo kale dhammaantood intaas waxay isku wada muxuu aha raacayaan in jahliga uu yahay geeri cilmigan uu yahay xayaat abadiya geeri waliba noolol maaha noolol oo dee lixdan sano toddobaatan sano sideetan sana noolaada qofka maahane waa nolol abadi abadi ah weya marka cilmiga in la barto weliba qofkii ilaahay subxana wa tacaala uu marxalo mucayan gaarsiiyo inuu ka taga taaliif oo cilmigaad lagu intifaaca waa laga maarmaan weya ama awqaaf qofka uu ka taga ama muxuu ahay dalabat cilmi badan uu soo saaro arrintaas cilmiga ayuu u joogtaynaysaa qofka weyaan wa anshadana waxaa noo tixay shaykh alislaam burhaan addiin wuxuu noo taxay ida alcilmu aclaa rutbatan fi lmaraatibi wmin dunihi ciz اlculى fi اlmawaakibi fadulcilmi yabqa cizuhu mutadaacifا waduljahli bacda اlmowti taxta اtayaaribi fahayhaata laa yarju madaahu man irtaqa ruqiya waliya اlmulki wali اlkataa'ibi saumli calaykum bacda ma fiihi fasmacuu fafiyi xasru can dikri kuli اlmanaaqibi huwa nuuru kulu nuuri yahdi can اlcama waduljahli mara dahri bayna اlghayaahibi huwa darwة الshamaء taxmi man اltaja ilayha wayumsi aamina fi الnawaa'ibi bihi yanja wالnaasu fii khafalaatihim bihi yartaji wالruuxu bayna الtaraa'ibi bihi yashfacu اlinsaanu man raaxa caasiya ilى daraki الniiraani shara اlcawaaqibi faman raamahu raama اlma'aariba kulaha wman xaazahu qad xaaza kula اlmaطaalibi huwa اlmansib اlcaali ayaa saaxiba اlxija ida niltahu hawin bifawti اlmanaasibi fain faataka اdunya waطiibu naciimiha nacam fain faataka adunya waiibu fain faataka addunya waiibi naciimiha saa ka dhiga waiibi naciimiha faqamid faina alcilma khayru lmawaahibi hadal aad u dheer oo qiimo badan weeyaan oo ilaa wuxuu gaarayaa taqriiban toban bayd wax ku dhow udkur xus id goor alcilmu cilmiga aclaa mid sara uu noqday rutbatan xagga martabada fi lmaraatibi martabooyinka weeyaan id alcilmu aclaa rutbatan fi lmaraatibi id udkur xus id goor alcilmu sara uu noqday aclaa mid sareya rutbatan xagga martabada fi lmaraatibi rutbooyinka iyo martabooyinka weyaan udkur xus idgoor alcilmu cilmiga aclaa saara u noqda aclaa mid sareeya rutbatan xagga martabada fi lmaraatibi martabooyinka wa min dunihi rutbadaas ka yara sokana ay ahaatay cizulculaa saraynta sharafteeda filmawaakibi dadka jamaacada isla socota dhexdooda weyaan wuxuu kala jeedaa waxaad xusuusataa ood ogaataa cilmiga xilliga iyo wakhtiga aad noqday meel la gaaro meesha ugu sarrayso weyaan meel la gaaro meel meesha ugu sarrayso marka cilmiga aad noqday xus oo ogow oo ka warqab oo aadna ku dadaal inaad gaarto meesha iyada kow sidoo kale martabadaas ugu sarraysa meesha ka yara hoosaysana waxaa weeyaan sarraynta sharafteeda sarraynta sharafteeda markii aad majmuuca iyo koox tihiin ninka qofka ugu cilmiga roon in harafta meesha ugu sarayso isaga inuu joogi ayana ku darsa weyaan dabcan markii hadal caadi la akhriyi iyo marka hadal gabay la akhriyi macnaha taqriiban isku si looma cabiri karo marka kor ka kas weyaan amaba fahamka kor un ka qaada weyaan muhimadda waxay tahay inuu kuu tilmaamo meesha ugu sarayso oo martabaa cilmiga inuu yahay iyo meesha markii majmuucan la yahayna sharafta iyo saremarka uu leeyahay qofka saaxiibu cilmiga intaas ayuu kala jeeda weyaan idkur xus idgoor alcilmu cilmiga aclىa rutbatan martaba meesha uga saaraysa u yahay fi lmaraatibi xagga martabooyinka wa min duunihi isaga sokadiina cizu lculaa saraynta waxaa weeyaan sharafteeda fi lmawaakibi markii kooxda wada socota la yahay weyaan fadulcilmi ay saaxib اlcilmi qofka saaxibilcilmiga yabqa wuu baaqi noqdaa cizuhu sharaftiisa mutasaacidan xaal u yimid saramara sharaftiisa qofka cilmigale baaqiyay noqoni way joogaysaa weliba way sii kordhaysaa oo mutasaacidan mise mutadaacifan mutadaacifan weliba waa isku mid mutasaacidan mid sii sara maraysa ama mutadaacifan mid sii laablaabmayso oo sii kordhaysa ay ta weyaan waduljahli saaxibuljahliga qofka muxuu ah saaxibka jahligana bacda almowti geeri kadib taxta tayaariibi turaabtaas unbuu ka hosaynaya laakiin qofka ahlucilmiga markuu dhinta xitaa fadligiisu iyo cilmigiisu waa sii kordhaya waa sii laablaabmaya weyaan fahiyaata waxaa muxuu ahaa fogaanla oonan rajo laga qabin fahiyaata kale fogaasho ama bucdan oo kale weyaane laa yarjuu ma rajeeyo oo ma quudareeyo madaahu meesha gaayadiisa iyo sharaftiisa iyo meesha ugu sarrayso man qof ma quudaray cilmiga irtaqaa fuulay ruqiya waliya almulki waliya almulki ay saaxibalmulki qofka boqortooyada u saaxiibka ah meesha uu fuula qofka fuula cilmiga inuu haayo ka gaaro ma rajeeyo wayaan kaasoo weliba waalilkataa'ibi ciidamada horjooga u ah weyaan macnaheed maxay tahay qof saaiib kibir ah qof saaxiibu kibir ah amaba qof saaxiibu eh, raaxo ah oo raaxo goob ah cilmi ma gaaro weyaan muxuu tusaalahaan imam kusoo qaatay aleyh raxmat ninka boqorka ah qofka boqorka ah oo madaxda ah muxuu muxuu raadiyaa inuu saro inuu santaago in muxuu aha loo khidmay in eh, mxuu ahaa lahordudo oodaladooda oo la garbaduudo eh, oo hakada loo gogl saasuu rabaa qofka marka daalibi cilmiga oo meel ninka gaara rabo oo isna kibir iyo madaxtaag iyo baabka oo ku jira rajo kama qabo weyaan abadan sidoo marka waalilka taaibta waxaa weeyaan dee ninka madaxda ah oo boqorka ah ciidanka yaa maamula so asaga waali maahan soo madax maahan intaa weya wax kale maahan macnahaas in la fahmay waan filaya insha allahu tacala haddii aadan fahmin dhib weyn kuma jir laakiin macaanida un ha laga qaato fahihaata fogaasho iyo bucdan weyaan laa yarjuu ma rajaynaya madaahu haayatahu haayada iyo yoolka uu rabo ma gaarayo ma rajaynaya weyaan man daalibulcilmi irtaqaa fuulay ruqiya waliyi lmulki boqortooyada saaxiibkeed qofka ah meeshuu fuul qofka fuulay cilmi inuu meeshii la raba ka gaaro rajo kama qabo weyaan waalilkataa'ibi boqorkaasoo weliba ah ciidamada ninka hogaamiyo amaba weliga ah ciidamada weyaan saumli intaa ma la fahme waaya culays baa ku jira waan dareemaya laakiin ka socda samli waan yeerinaya oon idiin meerinaya calaykum dushiin waxaan idinku dul akhrinaya bacda maa gobol ka mid ah bacda maa shay gobolkii oo fiihi cilmiga ku sugan ee fasmacu maqla waxaan idin yeerinaya aan idiin sheegi fadaaisha ku sugan cilmiga qayb ka mid ahay muxuu ahaa dhegaysta ayuu leeyahay imaamka fafiya fafiya aniga ayuu igu sugnaaday xasrun kagaabin ka gaabin can dikri kulli almanaaqibi fadaaisha dhammaanteed inaan idiin akhriyo oon idiin sheega ka gaaban baa igu sugan weyaan oo fadligii aad cilmiga lahaa oo dhan inaad idiin tiriyo oon idiin sheega nin ka gaabina ayaan nahay oo kulli idiinma sheegi kara weyan halkan kuma soo koobi karayu kala jooda weyaan saumli waan idiin ahrinaya calaykum dushiina bacda maa shay keyrkii ayaan idiin meerinaya oo fiihi ku sugan gudihiisa oo fadli ah ee fasmacu dhegaysta fa fi aniga ayaa igu sugnaatay xasrun ka gaabin can dikri kuli lmanaaqibi fadaaisha cilmiguu le dhammaanteed inaan sheegan mid ka gaabina ayaan ahay weyaan huwa cilmiga had hadduu bilaaba marka huwa cilmiga annuuru waa iftiin ya waa iftiin kullu nuuri iftiin oo dhan waa cilmi weeyaan yahdii qofka wuxuu ka hanuuniyaa can ilcama indhalaan ayuu ka hanuuniyaa cilmiga weyaan jahliga waa ulumaat waa mugdiyaalo weyaan weliba bacduha fowqa bacdin cilmigana waa nuur waa iftiin waa toosh waa nal saas weyaan waduljahli qofka saaxiibuljahliga ahna mara dahri zabanka dhammaantii ay kula dahri bayna alkhayaahibi mugdiyaal ayuu ku dhex jiraa intuu nool yahayba mugdi buu mxuu ahaa godkan ku dhac kan gale ku dhac wahaakada cid hor qabanna ayna jirin weyaan amaba ah, garwado ayna jirin huwa cilmiga addarwatu waa baarka baar meesha mxuu ahaa eh, neefka geela ah meesha u sarraysa baarka u sarreeya amaba mxuu ahaa meesha u sarraysa waxaa weeyaan shay kasta meesha u sarraysa ayaa la yihahda darwa la yihahda ashamaa weliba aad u sarraysa weeyaan waa baarka aadka u sarreeya shamaa shamiga waxaa weeyaan culuwi iyo sumuwi weliba sharaf iyo santaagu ku jiro weeyaan huwa cilmiga addarwatu waa baar ashamaa ee weliba aad u sarraysa weeyaan taxmii waxaa weeyaan darwadaas oo cilmiga muxuu ah ah waxay man iltaja qofkii magangala ilayha iyada way badbaadinaysaa weyaan cilmiga isagaa oo darwadaas iyo baarkaas saaran qofkii magangalo oo cilmigaas barta yacni waa badbaadinaya wayumsi wuxuu ahaadaa aaminan mid aamin ayuu ahaadaa fi nawaa'ibi ay fi lmasaa'ibi wa fi lmahaaliki markay dhibaatooyinka yimaadaan mid aamin ayuu ahaadaa ayuu kala jeedaa weyaan waayahay bihi ilmigaas ayanjaa uu qofka kaga badbaadaa ama yunja loogaga badbaadiyaa min alcadaab cilmi markaad baratood ku camal fasha laa shaka qofki ilahay subxana wataala ku badbaadinaya wannaasu dadkana fii khafalaatihim ayaga oo mxuua ah halmaankooda iskaga jira ayaad cilmiga qofkii ilahay subxana watacaala aad ku badbaadiyaa oo badbaado uu ku hela weyaan cilmiga wuxuu ku faraya inaad xaaraanta ka dhowrta cilmi wuxuu ku faraya inaad mxuu ahaa aadan xumaan la imaanin cilmiga wuxuu ku faraya inaad wanaagga samayso cilmi wuxuu ku faraya inaadan wax alla wixii ma'muuraadka o inaad samaysay ayuu ku faraya waana kuu sheegaya kuwaasoo dhan cilmigiyaa ku bari inta ma'muuraada in alla inta lagaa reebayna cilmigii uu kuu sheegi waad iska ilaalinaysaa marka isaga badbaado ku noqonaya ummadina way dhex dabaalanayaan khafalaad ayagoo hilmaansan wixii aanan aqoonin bihi cilmiga ayaa yartaji qofka uu muxuu ahaa ku rajaynaya ama uu ka rajaynaya ama uu ku rajaynaya inuu ku badbaado inuu ku badbaado weeyaan oo naarta alla u kaga badbaado subxana wa tacaala waruuxu ruuxdana ay ku sugantahay bayna ataraa'ibi labadaas kalxan marka nafta ay joogta waa mxuu ahaa halkaas ay qarrac leedahay ayuu qofka cilmigaas uu bartay kuna camal falay wuxuu ku rajaynaya inuu mxuu ahaa cadaab alqabri kaga badbaada inuu cadaaba jahanam uu kaga badbaada in waxaa weyaan su-aashii uu kaga badbaada ayuu ku rajaynaya weyaan bihi cilmiga ayaa yantaficu linsaanu qof bihi cilmiga ayuu yashfacu uu u ergeeyaa alinsaanu qofka mxuu ahaa bini aadanka من raaxa qofkii ahaada caasiyan caasi dadka ahlu iimaanka ah ahlu cilmiga ah maalinta qiyaama way shafeecayaan ya shafaacat lmuminiin shafaaca ayaa jirto way ergeyn ilahay ergeyna subxana wata ilahay qofkaan iska badbaadi ilahay qofkaan u naxariiso marka qofka ahlu cilmigu cilmigiina ku camal falay waxaa weeyaan in sha allahu tacala isna uu ku shafeecay u kala jeeda weyaan bihi cilmiga ayuu yashfacu qofka uu ila daraki waliba ilaa daraki niiraani naarta waxaa weeyaan meelaheeda hoose iyo qeybaha hoose waxaa weyaan qofkii ahaaday oo weliba caasinimana ku mutay ayuu cilmiga u shafeecaa qofkii muxuu ahaa ahlu cilmi ah shari alcawaaqibi meesha daraga ah iyo qeybta hoosena xumi ama cirib tii ugu shar ahayd weyaan bihi cilmiga ayuu yashfacu qofku ku ergaya al insaanu insaanka man raaxa qofkii ahda caasiyan mid caasi ah ilaa daraki aniraan naarta mxuu ahaa darajaadkeeda hoose ama meelaha u hooseysa shari cawaaqibi cirab xumi ama cirabtii ugu lidan ahayd faman raamahu qofka cilmiga dalba raama almaaariba maqaasid oo dhan ayuu dalbay weyaan iyo wax kastoo loo qasta kullaha dhammaanteed waman xaazahu cilmigii qofkii helo qad xaaza wuxuu ku liibaan ku guulaystay kula maalib wax kastoo la dalba ayuu ku guulaystay weyaan huwa cilmiga almansibu waa mansib alcaali ee saray ayaa saaiba ayaa saaxiba alxija qofka hawin waxaad yaraysataa bifawti lmanaasibi mansab kasta oo mxuu aha ku dhaafo kaa taga haddii cilmi u aad hesho mxuu aha fududaysa weyaan fain faataka dunya ay faatatka dunya addunya hadii ay kaa tagto ood addunya weyda waiibi naciimiha nicmadaada wanaaggeeda iyo mxuu ahaa macaankeeda aad weyda faamid indhaha ka laabo ood dan ha gelin faina alcilma cilmiga khayr lmawaahibi wax qofka loo heybay wax ugu khayrka badan weyaan marka adduun kaa taga iyo adduun mxuu ahaa lagaa qaadayo adduun aad weyda iyo mansib iyo madaxaad weyda iyo haddii cilmiba aad hesho ka indhalaaba dan malahan dan ha ka gelin weyaan naam hal bayd oon kitaabkan xanshaad ku qornayn ayuu iisoo gudbiyey wa qaala aakharu ayaa wuxuu nolosha qalbiga cilmun waa cilmi weeyaan faqtanimhu ee ka fara qabsa ka hanimaysa weeyaan wa mowtu lqalbi qalbi geeridiisana jahlun waa jaahilnimo e fajtanibhu ka foga weeyaan marka nolosha qalbiga waa cilmi ka hanimaysa oo ka fara qabso cilmiga ama qalbiga dhimashadiisana waa jaahilnimo ee ka fogowsaa weeyaan ayib unshitu waxaa lii taxay libacdihim qaarkood oo liiga soo naqliyey ida mactaza duu cilmin bicilmin facilmu اlfiqhi أwlىa bاctizaazi fakam طiibin yafuuxu walaa ka miskin wakam طayrin yatiiru walaa kabaazi wuxuu yidhi idaa mactaza hadduu cizi ku raadsado iyo sharaf uu ku raadsado duu cilmin qofka cilmigu saaxiibka ah bicilmin cilmi uu mxuu ah ku faano oo sharaf ku raadsado fa cilmu اlfiqhi cilmiga fiqhiga ayaa wlaa ku haboon bictizaazin in cizi lagu raadsado amaba qofka uu sharaf ku muta isaga ayaa uga haboon weyaan fiqigana waa fiqhu akbar waa diintii allah subxaana wa tacala man yuriid illahu bihi khayran yufaqihu fi diin fa kam iibin catar badana oo yafuuxu soo udga walaa ka miskin aanan la toon ahayn miski oo kale catarro badanoo soo udga ayaa jiro laakiin aanan gaari karin gaari karin wa kam tayrin oo yaiiru duula walaa kabaazi galayroo kalena aanan ahayn galayroo kalena aanan ahayn waad aragteen shimbiraha yaryar iyo duulayaan laakiin galayr may gaari karaan dhammaa uu ugaarsanaya waa taqaanaan saa marka cilmiga ayaa kala sarreeya marka cilmi ibi cilmiga caafimaadka iyo cilmiga mxua injineernimada iyo cilmiga arrimaha bulshada iyo cilmiga tarbiyada oo kan diiniga aan ku salaysnayn iyo culuumtaas noocaasa iyo cilmiga diinta marka isbarbardhigo nacam waa wada cilmi laakiin cilmi cilmi la barbardhigi kara aad bay u kala fog maadiga qoley waxaad barbardhigi kartaa iyo waxaa weyaan iyo iyo iyo iyo galeyr abadan isku duunis iyo isku dadnimo iyo isku muxuu ahaa isku cafi isku karti iyo isku waxdil maaha wainshidtu waxaa weeyaan waxaa lii tixay libacdihim qaarkood alfiqhu anfasu shayin anta daakhiru man yadrus alcilma lam tadrus mafaakhiru fajhad linafsika maa asbaxta tajhalu fawalu lcilmi iqbaalan waakhiru wuxuu yidhi alfiqhu fiqhiga anfasu shayin shaykan ugu wanaag badan weeyaan oo anta adigaba daakhiluhu aad kaydsato cilmi aad kaydsato fiican waa fiqhiga weyan waa diintii o dhan man yadrus ilcilma cilmiga qofka barto lam tadrus ma baaba'do mafaakhiruhu waxyaabaha uu ku faano ma baaba'an weeyaan iyo wanaagiisa mafaakhirta waa maxaamidiisa waxyaabihii wanaagihiisa ma baaba'an weeyaan fajhad u dhibaatay linafsika naftaada u dhibaatay maa asbaxta wixii aad ahaata tajhaluhu mid jaahilka ah maxaa idin qoran ya faksab miya waa lamidun faksab u kasab oo u abuur oo u beer linafsika naftaada u beer oo u abuur maa shay asbaxt aad ahaatay tajhaluhu mid jaahilka ah naftaada u beer weyaan waxaad jaahil ka tahay naftaada u abuur oo bar weyaan fa awalu lcilmi cilmiga bilowgiisa iqbaalun waa sacaada iyo waxaa weyaan dhur iyo wanaag weeyaan wa aakhiruhu aakhir aakhiru cilmina aydan waa iqbaalun waa sacaado iyo sharaf iyo qiimo weeyaan iyo qofka inuu mxuu aha raaxo dareemo wa kafaa waxaa ugu filan biladati alcilmi cilmiga mxuu aha macaankiisa iyo walfiqi fiqiga iyo walfahm wa kafaa waxaa ku filan biladati alcilmi cilmiga macaankiisa dhadhankiisa iyo walfiqi fiqiga iyo walfahm iyo cilmiga in la fahmo ayaa ugu filan daaciyan mid dadka ugu yeero wa baacian qofka arin ku bixiisa lilcaaqili qofka caaqilka calaa taxsiili lcilmi cilmiga inuu raadiyo dhadhanka iyo macaanka iyo fahamka cilmiga markaad dhadhamiso wanaaggiisaas iyo macaankiisaas ayaaba qofka caqligala ugu filan inuu cilmigaas barto weeyaan wama waqad yatawalladu nacam waqad yatawaladu marka wuxuu imaamka intaa markuu kaga baxay ammaantii iyo howlihii uu kaga baxay ayaa halkan wuxuu gelaya waxyaabaha qofka u keena inuu kaslaan noqdo inuu wahsiga uu ku dhaca ina cilmiga usan ku dadaalin marka arin ibiga iyo caafimaad ku saabsan ayuu galay marka arrinta ayada masax baa misax ma ahan koleyba ibada ay aad u taqaana markaa la dhegeysto alislama kadibna aan isla qiimayno waqad yatawaladu ilan moogtahay isaga xilliga la joogay ibigeeda iyo howlaheeda waa waqti naam cudurada ayaa kala duwanaaday caafimaadka ayaa kala duwanaaday waxaa weyaan eh, daawooyinka ayaa kala duwan habki aya qaabki ayaa kala duwan wax badan baa isbedelay cunooyinka ayaa kala duwan environmentiga iyo hawada ayaa kala duwan oo hadda qiiqan iyo warshadahan iyo beladan iyo waxaan iyo wax badan baa isbedelay marka xilligiisuu ka hadlaya imaamka oo sideed boqol sana ka hor warra marka hadal weyaan wa kafa waxaa ugu filan cafwan waqad yatawalladu inuu ka dhashay ayaa laga yaabaa alkasalu waxsiga min albalami maxaa idiin qoran waqad yatawaladu inuu ka dhashay ayaa laga yaaba alkasalu wahsiga min karat اbalami xabka banaantiisa iyo xabeebta iyo qofka waxyaabahan xabadka ka fuuli oo muxuu ahaa kadibna iyagoo isku xirxiran soo baxa ama sankaa ka soo bixina amaba afka ka soo bixina dhuuntaa soo marayn waxaa weeyaan balqamka ayaa la yihahda waa xabka ayaa la yihahda weyaan ko waqad yatawaladu inuu ka dhashay ayaa laga yaaba alkasalu wahsiga wa ariiqu taqliilihi arinka lagu yarayn karana iyo lagu yarayn karana taqliil aaam taqliil acaami cunada in la yaraysta weyaan cunno in la yaraysta waa wax iska macruufa inay qiimo badan tahay qiila waxaa la ittafaqa waxay isku waafaqeen qiila waxaa la yidhi weyaan qiiladaas ayaa kaaga filan marka ittafaqa waxay isku waafaqeen sabcuuna nabiyan toddobaatan nebi calaa ana kadrata nisyaani hilmaanka banaantiisa min kadrati albalqami xabkaas banaantiisa inuu ka ahaaday wa kadratu albalqami xabka banaantiisana min karati shurb ma biyaa la badsada weyaan wakarat shurb ma biyaha la badsada mxuaha eh, min karat اakli cunada oo la badsada weyaan wاlkhubz kibista iyo rootiga qalalan yaqطacu balqama wuxuu jaraa ood baabi'iyaa balqamkaas amaba xabka ayuu baabi'iyaa wakada sidoo kale aklu zabibi zabiibka cunitaankiisa cala riiqi aroortii hore ado afkaada qaba aad waxaa eh, weyaan qofka uu cuna yaqطacu balqama balqamka ayuu gooyaa walaa yukiru minhu ma badsado qofka aalibcilmiga xataa laa yaxtaaju si uusan ugu baahanin ilaa shurb maai biyo inuu cabo oo fa yaziidu balqam kadibna xabkii uu sii bato baabka marka waa baab aad tacliiq aan ugu baahnayn laakiin hal qodob baan ka dul istaagay qodobka asaga waxaa weeyaan biyaha badsigooda hadda waa taqaanaa biyaha la cabo dhakhaatiirteena waxay yihahdaan biyo aadan loo cabo sooma sheekhaanna muxuu leeyahay biyaha la yaraysta laakiin wax u dhexeeya ayaa jira oo nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka aad taqaanin oo macruufkaha ah, sunanka ay soo saareen intaanan keen abu daawuud oona saxiixa ah, nabig wuxuu ley alayh slat slam fa uluun liacaamihi wa uluun wa uluun marka haddii marka aad laba litir isku taagto calooshaada maxay qaadaawa dhakhaatiirta waxay shan litir maalinta cab ama toban litir cab calooshii maxay qaadi kartaaba waxay ka hor imaanayaanba neeftiyaaba kugu xirmi intaad cunaan la gaarin meel cunugla iska badaaye marka baabkaas dib ha noqdo biyaha la badsanaa laftirkooda bal dib noqdo biyaha la caba waa la laakiin waxyaabaha ka ratima iyo axaadiista halaisu eego weeyaan kow inta kale lakin waxaan kaga noqdaa malaha wa siwaaku siwaaga iyo cadayga yuqal nacam ahay ahay aad iyo aad idin qoran ma abiib idin qoran taas marka abiiban haduu yihahdo warkiisa marka waa iska fududyaha waa abiga ragga waktigaa joogay dhakhaatiirta xilligaa joogtay toddobaatan eh, dhakhtar ayaa is marka waxaa weeyaan dhib ma laha taayada marka waxaa aad u fudud wa marka ibigaas eh, wakhtigaa joogay raggi ah ayaa saa isku waafaqeen waana wax dhici kara wakhtiga asaga iyo haddaba dhici kara weeyaan wallahu aclam wasiwaaku cadayga yuqalil wuxuu yareeyaa albalqama xabka ayuu yareeyaa sax wey arrintayda wayaziidu wuxuu kordhiyaa fi lxifdi xifdiga iyo walfasaxati fasaxada iyo aftahnimada ayuu kordhiya fa inahu isaga sunnatun wa sunno oo saniyatun ee mutabaca oo la raaca weeyaan waa ariiq macruufa nabigeenana calayhi sala slam wax badan buu ka warramay ficlan wa qowlan markuu gurigiisa gala shay ugu horey nabigu ku bilaaba waxuu jiray caduu ka bilaabi jiray marka lidaalika ragga dumarka iyo xaasaska lah hallis ilaaliyo dumarka waxaad rabtaan ama ragga waxay rabaan dumarka in xaaskiisa ay maasha udgoon iyo dhan walba iyo maasha allah saasuu rabaa isagana maantana wuu soo xamaalay kadibna isagoo sidiisii oo maasha isku aad aan isku aadanin ayuu sirrid isku tuuraya ama uusan cadiyeysanin kadibna waxaa le khilaaf baa jiro reerka waa iskhilaafsan yihiin islaantii ninkii waa laisku karilayo adaa balada keentay waxaad aadan naftaada u ogoleyn maxaad iyada nafteeda ugu ogolaanaysaa lidalika ibn cabaas radi taala arda wuxuu dhihi jiray uxibu an atazayana lizawjatii kama uxibu an tatazayana lii waxaan jeclahay inaan isu quuxiyo sida ay xaaskayga ina iskugu ka qurxisaan u jeclaan ama aan iskugu qurxiyo ayaan jeclayu dhihi jiray ama waan isu qurxiya ayuu dhihi jiray radi allahu tacala arda marka in arrintayda aad looga digtoonaada waa muhim nabigeena sal alla lay slm markuu gurigiisa u gala intaadan reer la hadlin mxuu aha uusan wax kala qabanin shay ku horreya od sameeya cadayg ayuu nabigeena qaadan jira alai slam cadaygu cadaysan jiray markuu afkiisa oo udgoonka badnaa uu sii udgiya kadib ayaa reerkiisa dhexgalkiis ayuu samayn jiray marka arrintayda waa aad ay muhim u tahay aad bay muhim u tahay weyaan waxaa la mid salaadii oo kale lowlaa ana shuqa calaa ummati la amartuhum Um, bisiwaaki cinda kuli sala waatu nabigana ala sl hadi ummadda inaan dhibaatay ama aan mxuu ahay culays saar aan ka baqaynin salaad kasta inay cadaystaan ayaan marka weliba salaad subaxoo kale khaasatan qof mugudada ka soo kaca inuu digdigdig soo dhaho kadib imaamka soo gaar ha ku dhaafta ragcada koobaad iyo tan labaad ha ku dhaafta intaad islaamka dhibi lahayd malaa'igtaad dhibi lahayd lagugu dhibmoon lahaa qofkii agtaada joogay khushuuc yaa ka dhumi ma cimaamadii afka saarani ma salaadu ka bixi ma mxuu aha adigu ku karahaysani wamaa ilaa dalika dhibka ma yara marka asaga marka qofka aad yahay uu taxadiro oo siwaaga ha lagu dadaalo weyaan wasiwaagu cadaygana yuqalilu balqama balqamka iyo mxuu ahaa ayuu yaraya wayaziidu fixifdi xifdiga ayuu kordhiya walfasaxatu fasaxada ayuu kordhiya fa inahu siwaaga sunatun waa sunna oo saniyatun ee waxaa weeyaan mutabaca yaziidu wuxuu kordhiyaa fii hawaabi salaat salaat hawaabteed ayuu kordhiya wa qira'ati lqur'aani qur'aanka akhrintiisa wakadalika alqayu qofka inuu smatajiyo khaasatan aroortii hore dhaqankii odayaasheenna way samayn jireen hore waa la samayn jiray alqayu matanjiliis yuqalilu wuxuu yarayaa albalama xabka ayuu yarayaa iyo ruuubaad qoyaankaas wa ariiqu taqliil اakli marka see cunada see lagu yaraysanaya anaga ilahay baa noo nimcay subxana watacala cunada meel walba iska dhooban tahay waa la heli rag badan dadkii mxuu ahaa naga horreeyey sidii ay cuna u heli jirin baa hadda loo heli tusaale ahaan see cunada lagu yaraysana marka wa ariiqa taqliil cuno yaraysiga nafciga ku sugan iyo wanaaga laga heli cunada inaad yaraysata qofka inuu aad u eego weyaan ood aad u fiirfiiriso wahiya ayada maxaa laga heli cunada hadii aan yarayso asixatu waa caafimaad cuno yarida waxaa la socda caafimaad kow iwalcifa dhowrsoonaan oo qofka muxuu aha inuu dhowrsoonaado oo meel walba sida taksi isan ku dhicin cunta ah, inta ah, kale yani qofki inuusan noqon akaal waa imtixaan mogta cunabadinta waa laisku caaya xataa waa lcifat ursanaan iyo waliaar qofka inuu cunadii cidi kale aad u doora ood qofkii isagii isdhaafiyo cunaa la keenay muxuu ahaa qofkii saas u yara taabtay cunada inteeda badneed dadka kale ayuu udaayay iaar waa sharaf waxyaabaha laisku ammaanay ka mid tahay adduuniya akhraba qiila waxaa la yidhi facaarun waa gabi marka ama batix facaarun uma caarun uma caarun shaqaau lmari min ajli acaami facaarun ceebeey uma caarun ceeb kaleey uma caarun ceeb kala shaqaau lmari qofka inuu u dhuurdaraysto ood u ceebooba min ajli acaami cuno darteed inaad u ceebooba nin garanaya sheekha beri aan muxuu ahaa aan la kulmay ayaa wuxuu yidhi markii meel waa ragga culimmada dhaawdowa oo dadka u dhaawooyaan marka waan la kulmay oo la sheekaystay wuxuu yidhi markii liigu yeero u yidhi meel weliimo liigu yeero oo la yidhaha maanta martiqaad ayaad leedahay ama meel baad kasoo dhaweysaa kasoo dhaaweysaa waxaan soo marayaa reerkaan soo mari cambuuladii galley iyo qamadigii iyo cunadii muxuu aha cidda liiga kariyey ayaa wuxuu yidhi halkaas keeni aan ka soo dhargi markaan ka soo dharga anoo dhargan ayaan imaanayaa meeshii weliimadii maxaad u yeelayan ku yidhi marka maxaad u yeelaysaa dadkaas iyaga ma lagu martiqaaday maxaad u yeelaysaa horta laba shay aad meesha ku jirto laba shayaan u yeeli tan koowaad waan baahanahay markii aan cunno cunana waan ducayni ducada reerkayga u baahan inaan usoo duceeyaan rabaa kow tan labaadna wuxuu yidhi marka cunnada meesha la keeno adoo baahan haddii aad timaado waad ku qamaami mogta baahiyaa ku haysa marka waad ku qamaami markiiba waad muxuu ahaa waa la farasaari marka si raaxaloo tartiib anoo mxuu aha dhib weyn aad i inaan cunadii aan mxuu aha iska cun ayaan saas ayuu le saas ayuu mxua dhihi jira marka waxaan kala jeedaa mararka qaar qofka inuu mxuu ahaa baabka isaga ka fikra inkastoo hadalkaas masaxa mise waa sax maahan allahu aclam laakiin ode hadiiba lagu marti qaaday oo dad ay mxu takaluf kuu galeen inaad mxuu aha cambuulo kasoo dhagto <laughs> ah, ku jirtaa ha naam laakiin reerka maalin kasta wuu ducayn karaa halkaa ma noola dalbada muxuula aadi naam wacan nabig waxa laga wari sal allah alay slam waa xadiid aanan asal lahayn dabcan annahu qaala inuu yidhi alaaatun saddex yubqiduhum allah alla weynaa u carooda tacala koraay min hayri jurmin dembi la-aan ayuu ilaahay u caroodaa dabcan xadiid maahan waa waxaan asal lahayn alla kuwa cuno badanaha iwal bakhiilu bakhaylka iwal mutakabiru mutakabirka dabcan intaba adilo ku soo aroortay way jirtaa weliba khaasatan akliga tirada badan hadduu qofka ka mashquuliyo ood ka mashquuliya aacada allah subxana wa tacaala laa shaka waxaa weyaan baabka asaga eh, uu imaanaya wlta'amulu fiirfiirin la fiirfiiriye fii madaari kahrati اlakli cunada badsagii la badsada dhibaatada ka imaana fiirfiirin la fiirfiiriyo waxaa weeyaan wahiya alamraadu waa cudurada waxyaabaha qofka cunada ka celin kara oo ka yaran kara waxaa ka mid ah inuu muxuu ahaa cunada yaraysta wanaag ka hela caafimaadka iyo sharafta iyo jawaanibta uu ka eego sidoo kale hadduu cunada badsadana cunada badsada dhibaatooyin ka imaana inuu firfiriyo waxay keenaysaa qofka inuu cunada yaraysto wahiya aydan alamraadu waa xanuunada iyo wakalaada abci qofka abcigiisa iyo yani inuu fahmadiisa ay noogta qofka uu daalo oo haba yeelata fahmalaan ay ku dhacda cunada markaa iska badiso qofkii indhaha is qofku taagtaagaya waa xaalad adagu galaya weyaan qiila waxaa la yidhi albitnatu dheragta iyo caloosha oo la buuxiyo tudhibu waxay tagsiisaa alfitna fadinimada iyo qofka fahmadiisa ay tagsiisaa weyaan xukiya waxaa laga soo wariyey can jalinos ninka la yidhahdo ninkaa jalinoska waxaa weyaan ragga yunaaniyiinta griiga oo xikmadda lagu yaqaanay weliba ibiga xagga ibigana iyo caafimaadka xilligaas ragga aadka loogu yaqaanay ayuu ahaa anahu isaga qaal inuu yidhi arumaanu geedka rumaanka la yidhahdo ama imaarta rumaanka la yihahdo warumaana mutashaabihan nacam rumaanka nafcun kuluhu waa nafci dhammaantiisba sideedaba rumaanka caafimaad badan ayaa lagu hataa ibigan xadiidka aad ba loo ammaana weyaan wasamaku malaygana iyo kalluunkana dararun kulluhu waa darar iyo dhibaata annagana maanta maxaa noo shega ma taqaanaan waxaa noo sheegaa eh, eh, hilibka cad isaga iyo digaaga iyo ayaa noola sheegaa weyaan ko waa kala duwanna wax badan baa soo galay xitaa mararka qaar ragga qaar waxay kuleeyihiin hadda subagaan laysu diidaa iyo howlahan iyo baabkaas waxaa weeyaan eh, saliidan iyo murshadahan in la suuq geeya ayaa loo baahaya waxbay sheegaan marka baabkaas baabhadaanu garan karna maahan cala alcumuum wuxuu yihi marka alrumaanu rumaanka nafcun kulluhu waa nafci dhammaantii wasamaku malayga i dararun waa dhibaato kulluhu dhammaantii wa qaliilu samaki samak yar kalluun yar ayaa khayrun khayr badan min kaiiri rumaani rumaan aad badsato oo weliba nafci wada ahaa in yaroo kalluun maxaa weliba darar ahaa ayaa marka ayaa ka wanaag badan ayuu leey marka sideedaba kulu shayin zaada can xadihi inqalaba ilaa didihi shay kasta oo xadka loogu talagalay muxuu dhaafo sidii loo rabay si aan ahayn ayuu rogmaa weyaan haddii nafci u ahaa duri buu isu rogaa weyaan walakulu qofka cuna badanaha baqiidun fi lquluubi quluubtu way muxuu ahaa waa la necab yahay oo saxanka dhammed isku rogo ummadda ka dhamaysto dadka waa nacayaan dabcan kow wa ariiqu taqliil akli cunada yaraysigeedana ariiq loo marana an yakula qofku inuu cina cunua alacimata dasima cunada muxuu ahaa subagala subagala waa inuu cuna weyaan maxaa idin qoran maxaa idin qoran iisoo dhiib aw nacam ahay wa fiihi waxaa ku sugan eh, cunabadnida itlaafu lmaali maalka oo lagu ciyaaro oo la laayo walaklu idinma qoran miya cadaanka walaklu cunid la cuna fowqa shabic shibac dharagta muxuu ahaa ka kore dararun waa dhibaato maxdun weliba barax tiran wayastaxiqu wuxuu ku mutaa qofka bihi isaga alciqaab ciqaab ayuu ku mutaa fii daari alaakhirati daar alaakhira aakhira ciqaabba ku mutaa goorma mudanaya waa marka cunadaas badan ay qofka waajibaadka iyo ma'muuraadka ay u diida waa dhici karta mararka qaar intaa cuno iska badaysa salaadda fajar ay ku dhaafto oo cuno badnaan sabab ay u tahay marka waa lagu mudanaa shaki malahan walakulu marka nacam walakulu cuno badanaha oo qofka cunada badsado baqiidun fi lquluubi quluubta waa muxuu ahaa aad bay u necabta weyaan waa qof laga necabyay waa ariiqu taqliil akli cunada jidka lagu yarayano an yakula waa inuu cuno acima dasima cunada oo subagala oo muxuu ahaa si eh, iyo laha weyaan wayuqadima uu hormariyo fi lakli cunada alalafa cunada teeda mxuuha dabacsan iyo walashaa mida mxuuaha macaan oo qofka naftiisa ay jecesha weyaan walaa yakula waa inaasan cunin maca aljiicaan kuwa baahan dad baahano gaajo mxuu aha kow kaga siisay cunaha la cunin weyaan ilaa idaa kaana hadduu ahada mooyaan maxaa yeele way boobayaan la boobayso yani way boobayaan ama inaad la boobtay noqonaysaa si cunada kaaga dhamaanin kadibna cunadaad ka ragaysaa taasuu ka cararaya imaamka caleh raxmat ullah ilaa idaa iyo maqsuud saxiixun ee saxiixa fii kadrat اlakli cunada badsiga uu badsanaa weyaan bian yataqawa inuu u xoogaysta bihi cunada cala asiyaami wuu soomi rabaa marka suxuurtuu yara badsaday iwsala salaad ayuu mxuu rabaa tabarna mahayo inuu energy iyo awoodhel ayuu rabaa iyo walacmaal shaaqati iyo acmaasha fuundi iyo mxuu ahaa nin guryo dhisa iyo howlo camal ayuu qaban rabaa marka falahu dalika marka iyada cunada inuu badsada way u suganta weyaan waxba dhibaato weyn kalama kulmaay faslun hada fasl weyaan fii bidaayati sabqi casharka bilowgiisa iyo wa qadrihi qadarka casharka in la gaarsiiye la raba iyo wa tartiibihi casharka sida loo kala hormarin ayuu baabkaayuu fasalkan fasliya weyaan kaana wuxuu ahaaday ayuu leeyahay imaamka zarnuuji caleyh raxmat ullah ustaaduna sheekhanaga sheekh alislaam sheekh alislaam burhaan addiin yuuqifu mid joojiyo bidaayata sabqi casharka bilowgiisa calaa yowmi alarbicaa maalinta arbacada ayuu bilaabi jiray khulaasat alqowl waxaad imaamku soo aroorin doonaa halkan yowm alarbicaa in la bilaabo oo nuurka arbica la uumay oo wamaa ilaa daalika iyo muxuua fadaaisha ku soo aroortay wax ku ansaxay oo xadiid oo arbicada ku saabsan gacan laguma haayo marka baabka isagaa isku dhibina iska dhegaystuun nacam kaana ustaaduna sheekhanaga wuxuu shekh alislaam burhaan addiin yuuqifu mid joojiye bidaayat asabqi casharka bilowgiisa calaa yowmi alarbica maalinta arbicada wa kaana wuxuu ahaada yarwi mid wariy fii dalika arrinka wax ka jir ma lahan fayastadilu bihi wuu u daliishan jiray yqul wuxuu dhihi jiray qaala rasul lah sal ly slm maa min shayin shay ma jiro oo budi ala bilaab yowma arbica maalinta arbica ilaa waqad tama wuu taam noqdaa weyaan wax ka jir lama arko wahaakada saasoo kale ayaa kaana wuxuu ad yafcalu midfal abu xaniifata abu xaniifa saasuu yeeli jiray wa kaana wuxuu ad yarwi abu xaniifa taban xagga xadiidka waa lagaga fiicnaa aimada rag eh, mxua ah, marka la yihahda imaam axmed imaam shaafic imaam malik raggaas ayaa kaga fiicnaa calayhim raxmat ullahi jamiica whakada sidaas kaana had yafcalu mid fal abu xaniifata abu xaniifa wa kaana wuxuu ahaa yarwi mid warya hada xadii xadiidkan can ustaadihi sheekhiisa asheekh alimaam alajal qawaab addiin axmed ibn cabdirashiid wa samictu waan maqlay waxaan ka maqlay miman atiqu bihi qof aan ku kalsoonahay ana sheekh abaa yuusuf alhamdaani kaana wuxuu ahad yuuqifu mid joojiyo kula camalin camal arko min acmaali alkhayri calaa yowmi arbaca maalinta arbacada yuu ku joojin jira weeyaan wa hada arrinkaana لأن yوم maalinta arbicada yوم khuliqa fiihi الnuur yوma khuliqa fiihi الnuur waa maalinta nuurka loo uumay wa huwa yوma naxsin waa maalin baasa fii xaqi الkufaari gaalada wuxuu yahay maalin baas ayuu yahay weyaan fayakuunu markaas wuxuu ahaadaa mubaaraka mid barakaysan almuminiina muminiinta mid barakaysan u ahaadaa adilo loo hayo malahan weyaan intaa iskaga gudba ama qadru sabi casharka qadarkiis miya intaas ay anaga naga hoseysa weyaan qofka casharka intuu ka qaadana ayaa marka naga hoseysa weyaan wa ama qadru sabqi casharka muxuu ahaa qadarkiisa filibtidaai bilowga hore qofka markuu bilow yahay mubtadi yahay cilmiga aad waxba ugu bilowneen suu ku bilaabaya fa kaana wuxuu aday abu xaniifata abu xaniifa yaxkii mid ka warrama oo kasoo guuriya can sheikh alqaadi alimaam cumar ibn abi bakr azarnaji wuxuu kasoo naqli jira anahu isaga qaal inuu yidhi qaala mashaayikhuna culimadanaga waxay yidhahdeen yenbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu ahada qadra sabqi casharka qadarkiisa lilmubtadi qofka marka ayada cilmiga bilaabana qadra maa kii qadarkii yumkinu suuragal ay tahay dabtuhu inuu xifdiyo u qabto bilicaadati ku noqosho uu ku noqdo maratay laba jeer intii haddii laba jeer aad ku noqoto aad kor ka qaban karta inta ayadaa laga bilaabay dhihi jiray marka laba jeer haddii aad ku noqoto ma hal ma nus sadra ma saddex sadra ma afar sadra taban ku tacaluqda ay ku xihantahay qofka iyo fahamkiisa ay ku xihantahay qaar baa laga yaabaa inay intay kisaabsa u eegaan kadib hore ka xifdiyaan qaarna waxaa laga yaaba toban jeer hadduu sadar mara inuusan xifdinin marka dadka dhexdhexaadka ayaa laga hadlaa weeyaan saas ayaa ku haboon saas ayuu leeyahay wayaziidu markaasuu kordhinaya kulli yawmin maalin la arka kalimatan kelimad ayuu ku daraya xataa inahu ilaa maa u xataa aydin qoran xataa inahu wain taara haba dheeraade maa idin qoran saasa idin qoran saas miya kulli nusuusta isku mid ah? a xataa ma isaga ya eh? saasa idin qoran xataa inahu wain taala haba dheeraade wa kaura haba bate yumkinu uu suurogol yahay dabtuhu inuu qofka xifdiyo bilicaadati ku noqosho ku muxuu noqnoqdo maratayn laba jeer aw yaziid uu ku muxuu ahaa yaziid wuxuu birifqi dhimrin iyo watadriiji qaybqayb ayuu muxuu kordhinaya weyaan hadalka meeshaan waxaa ku yar jira xogoo lakna amaba yara sucuuba ka muuqata aan ku noqdo marka qaala mashaayikhuna culimadanaga waxay yidhahdeen yonbaqii waxaa haboon an yakuuna inula ahaado qadra sabqi casharka qadarkiisa lilmubtadi qofka marka ayada cilmiga bilaabana qadra maa kii qadarkii yumkinu suuragal uu yahay dabtuhu in la xifdiyo oo la qabto bilicaadati kucelin lagu celceliyo maratayn laba jeer intii laba jeer haddii aad ku noqoto aad xifdin karta intaas ka qaada weeyaan dadkeenna waxay dhihi jireen cashar iyo cadba waa la yaraystaa cadka hilibka haddii aad isku badayso oo toban allaysinta isu keenta aad caloosha allah ku raxmad ku gaaradaa isgeysi haddii casharka aad tirada maalintiin muxuu ahaa eh, hal mujallad ayaan eh, xifdinayaa adiga ayaa marka cilmilaan isdhigtay oo bananka isku tuurtay weyaan casharkii cadkab in la yaraysa inta muhimadu waa inta ayad wax kale maaha wayaziidu kordhinaya kula yowmin maalin la arkana kalimatan intii aad maalinta hore aad xifdiyey hadii ay laba sadra ahayd sadarka ayuu ku daraya weyaan saas uu kordhinaya nacam xataa inahu wain taala haba dheeraade meeshaan xataa inahudan ishkaal baa ku jira iska xariiqa wain taala haba dheeraada wa kahura habata yumkinu xataa inahu isaga wain taala haba dheeraada wakaura habatee yumkinu ay suuragaltahay dabtuhu qofka inuu xifdiya bilicaadati kunoqonoqosho maratayn laba jeer wayaziidu wuu kordhinayaa birifqi si tartiiba iyo watadriiji in yaryar saas iyo mxua ah qaybqayb macnaheeda maxay ta qaybtan soke xataa wain taala wuxuu kala jeedaa yani marka hore markaad bilaabaysa cilmiga in yar oo haddii aad laba jeer ku celisa aad xifdin karta ayaad ku bilaabaysa ma ku bilowday kadibna maalin walba waxaad ku daraysaa inti in yaraad ku dari wax yar hal kalimaad ku dari waad sii kordhini waad sii kordhini ilaa markii dambe waxaa laga yaabaa inaad maalintii aad toban ama toban bog aad mxuu aha mari karto halkii casharba aad ka dhigi karto inta ayada si kastaa u batay inaad marka laba jeer aad ku celisa ad xifdin karta ilaa maskaxdaada waxaad tababaraysaa naftaadii waa tababari hadda waad aragtay qolyahan eh, jiimka iyo howlahan waxay kuleeyihiin maalinta horaysood orodka bilaabaysa labaatan daqiiqa ka badin markaad labaatan daqiiqa wado maalinta labaad labaatan iyo maalinta saddexaad labaatan wahaakada ilaa marka aad ka gaarsiisa intii aad rabtay ood labaatan iyo kow ka wada saan yaryaro kordhi waa nafsa maskaxda bini aadamka waxaa loo tababari karaa sida jirka iyo murqaha loo tababaro weyaan hada wallah aclam w sal lla sl bdi rasul mustafa